cabsiga iyo dhaqan wanaagga dhaqan wanaag marka la yidhaahdo ma ahan addoommada kaliyahe waa khaaliqa iyo makhluuqa labadaba inuu qofku wanaag kula dhaqmo oo waxa uu kula dhaqmayo allana uu iska fiiriyo waxa uu addoommada kula dhaqmayana uu iska fiiriyo waxaan gaarnay hadalka uu yidhi shiiqu wa kaana min hadyi saxaaba wa kaana min hadyi saxaabati saxaabadaa hadyigooda iyo dhaqankooda waxaa ka mid ahaa radia allaahu canhu saxaabada dhaqankooda la raacana qur ilaahay wuxuu ku sheegay inuu dadka raaca raalli ka noqdo jannana geliyo والsaabiquuna اlأwaluun min almuhaajiriina wاlansaar والذين اtabacuuhum bixsaani رضي الله عنهم waraduu عنهم waacadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaar saxaabada dadkii diintanu hormaray ee ansaar iyo muhaajiriin ilaahay wuxuu leeyahay iyo dadka raaca intaasaa ilaahay raalli ka noqday ilaahay wuxuu raalli ka noqday oo kali ah dadkii diintanu hormaro ah ansaar iyo muhaajiriin iyo dadka ayaga raaca ayagaa ilaahay u diyaariyey janno webiyaal hoos socdaan ayagaa ilaahay weynaa sii doonaa wax ay ku raalli noqdaan marka qofka muuminka inuu aad u raadiyo dhaqanka saxaabada oo uu barto oo uu dhaqan ka dhigtoo ku dhaqmo si uu u muto ilaahay abaalmarintiisa sidaasaa laasim ku ah wa kaana min hadii saxaaba saxaabada dariiqadoodiiyo hadyigoodiiyo dhaqankooda waxaa ka mid ahaa radia allaahu canhum fii adabihim edabtooda maca rasuulillaah rasuulka ilaahay la jirhkiisa ay kula dhaqmi jireen sala allahu calayhi wasalam maa xadiidkii rawaahu uu wariyey anas bnu maalikin radia allahu canhu anas ibnu maalik qaala anas ibnu maalik wuxuu yidhi inna abwaaba annabiyi nabiga albaabadiisa sala allahu calayhi wasalam kaanad waxay ahayd tuqracu mid lagu garaaco biladaafiiri xidiyaha guryaha kale xataa say u garaacaan guriga nabiga uma garaaci jirin haddii mid ka mida guriga nabiga uu yimaado sala allahu calayh wasalam gacanta ku dhufanma cididu gaw gaw gaw ku siina maxay diidayeen nabigiiyo hurday inay ka nixiyaan oo uu soo boodo ama qof kaleo guriga hurdaya ehelkii nabiga ay ka nixiyaan maxay rabaan nabigii sala allahu calay waslm hadduu soo jeedo cididaanu maqlaa oo u soo baxa hadduusan soo jeedin inay argagixiyaan ma rabaana waa ka laabanaya ta cidida foodeeda saas ku yidhaahdaan saddex goor ayay sugayaan hadduu soo baxo wuxuu soo baxay asagoon argagixin awalba diyaarsanaa haddii la waayana macnaheedu waa inuusan diyaarsanayn oo mashquulsan yahay ayagoo raalli ay ah, laabanayaan ayagoo raalli ah ay laabanayaan ilaalin ay nabiga ixtiraamayaan sala allahu calayh wasalam iyo ehelkiisaba xadiidkan rawaahu yaa wariyey fi ladab lmufrad raqamka kun iyo sideetan wa صaxaxahu اlalbaniyu sheekh naasirdiin albanina wuxuu ku saxiixiyey fi silsilati axaadiidi صaxiixa raqamka laba kun sagaashan iyo labo ey innahum saxaabadu lam yakuunuu maysan ahayn yatruquuna kuwa ku garaaca baabahu nabiga albaabkiisa darqan garaacid garaaciddaasoo caniifan adag garaacid oo adag ma garaaci jirin walaa kaanuu mana aysan ahayn yaqifuuna kuwa istaaga cindahu albaabka agtiisa saariqiina xaalay qaylinayaan suulka allownoo soo bax ma dhihi jirin war guriga la jooga maya ma qayli jirin albaabka agtiisay tartiib istaagayaan albaabka isku taagi mayaan maxaa yeele daldalool inuu leeyahay aa dhici karta dhinacay iska marinayaan markaasay faraha foodooda gaw gaw gaw ku siinayaan qayli mayaan yaa jooga ima ma dhahayn gaw gaw gaw hadduu soo jeeday waa u imaana waxay rabaan asaga inaysan argagixin eelkiisa hurdaa argagixin hadduusan soo jeedin waa ka laabana ey inahum saxaabadu lam yakunuu ma ahayn yadruquuna kuwa garaaca baabahu albaabkiisa darqan garaacid garaaciddaasoo caniifan adag walaa kaanuu saxaabadu maysan ahayn yaqifuuna kuwa istaaga cindahu cindalbaabi albaabta agtiisa saarikiina xaalay qayliyayaan bileyli habeen makuma qayliyi jirin walaa binahaari maalinna kuma qayliyi jirin liikhraaji inay soo bixiyaan bacda ixraaji la dhibidiisii ka gadaan dii la qayliyo waxaa imaanayda iyadoo la dhibay inuu soo baxo ah, maalan waa hurdaayey waa argagaxa waa soo baxa marka isagoo la dhibay inay soo bixiyaana ka dhalanayn taas ma samayn jirin marka uguma qayliyi jirin liikhraaji inay soo bixiyaan bacda ixraaji la dhibidiisa ka gadaal qofki haddaad argagaxido waxa weeyaan isagoo dhiban oo aada dhibtayuu soo baxaa bal kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yadruquuna kuwa garaaca baabahu albaabkiisa darqan garaacid garaacidaasoo ladiifan qiraya garaacid aad u qiraya oo tartiib oo ladiif ah fa in kaana hadduu yahay mustayqidan mid soo jeeda samicahum wuu maqlaa bilaa fazacin argagax la-aan isagoon argagixinoo nicin uu maqlaa hadduu soo jeeday markaasuu soo baxaa wa in kaana hadduu yahay naa'iman mid hurdaayana lam yamnachu u diidi maa nabiga addarqu garaacidda allatiifu qirada yar raaxataw raaxadiisa u diidi maa walaa raaxata man qof raaxadiisna u diidi maa filbeyti guriga ku sugan garaaciddii oo qirada yareedoo tartiibkaad laba faa'iiday leedahay hadduu soo jeeday waa maqlaa asagoon argagixinu imaana hadduu hurdaayeyna hurdadiisii laguma argagixin eelkiisa guriga joogayna lama argagixin ee waxa weya way ka laabanayaan bal kaanuu saxaabadu waxay ahaayeen yatrukuuna kuwa garaaca baabahu albaabkiisa darqan garaacid garaaciddaasoo latiifan qira yar fa in kaana hadduu nabigu ahaaday mustaqidan mid soo jeeda samican waa maqlaa bilaa fazacin argagax la'aan wain kaana hadduu ahaa naa'iman mid hurdaayana lam yamnachu nabiga u diidi maa adarqu garaacid alladiifu qirayar raaxatahu raaxadiisa u diidi maa walaa raaxata man qof raaxadiisna u diidi maa filbeyti guriga ku sugan wa fii haadaa dhaqankaa saxaabada daliilun wax tusaya ku sugan calaa annahum saxaabadu kaanuu inay ahaayeen laa yasiiduuna kuwaan ka siyaadin calaa darqi garaacid biladaafiiri ciddiyaha lagu garaaco wa fii haadaa xadiikaas wa fii haadaa xadiidka dheh wa fii haadaa xadiidkaas daliilun wax tusaya ku sugan calaa annahum saxaabadu kaanuu inay ahaayeen laa yasiiduuna kuwaan ka siyaadin calى darqi garaacid biladaafiiri cidiyaha lagu garaaco fain kharaja hadduu soo baxo nabigu ilayhim saxaabada fadaaka waadixun taas waa si cad waa siday rabeen hadduu soo baxo jawaabkiiya layska xadf fain kharaja ilayhim hadduu soo baxo fadaaka waadix wa ilaa hadduusan u soo bixin insarafu waa gadoomi jireen walxaal nufuusu nafafyaalkoodu raadiyatun ay qanacsantaho raalli tahay hadduusan u bixinna ma dhiij waana ka laaba kara waa soo lugo-ay mar kale miya haddana imow miya ee iyagoo raalli ah ay lama jireen sababtuna waxay tahay qur-aanka qaabkaas u hadlaya qur-aanka wuxuu sheegayaa guryaha islaameed marka la garaacay marka koobaad idan la dalbo marka hore la salaamo idan la dalbo haddaan lagaa furinna aada laabato arintaasna ilaahay dembi dhaaf kugu siinayo dembi dhaafaa lagu helaa mar kasta oo ay aayad maqlaanna aayaddu waxay dareemi jireen ayaga inay la hadlaydo waxay jeclaayeen inay dhaqan ka dhigtaan waa sida ilaahay raalliga uga noqday aayad kastoo kitaabka alle ka mid ah waxay dareemaan qof walba isaga inay la hadlayo ku dhaqmidda uu ku dhaqmayo ku faraxsany hadduuba inta guriga laga furi waayo laabto wuxuu le oh, aayaddaasaad maanta ku dhaqantay alxamdulilah farxaday u baynamaa dadka aan iimaankaas lahayn ama iimaankoodu daciifka yahay uu murugsan isagoo murugsan u laabana wejiga kaduuda waa soo lugo dhibaa igu dhacay bal berri miyan haddana soo laaba saan yeela ma fahmaayo asagu waxa uu ilahay agtiisa keelaya wuxuu fahmaa kaliya adduunyada un kaliya taasna waa sifada gaalada lagu yaqaan yaclamuuna ظaahira min alxayaaةi اdunya wahum can اlaakhirati gaafiluun ayagu nolosha adduunka waxa ka muuqday yaqaanin haddii dantiisa adduun gaalku gaaro waa farxadiisa haddii uusan dantiisa adduun gaarin waa murugadiisa adoon muslima inaad dhaqankaas yeerataa waa fadeexo waxaa la rabaa muuminka farxadiis waa markuu ilaahay adeeco hadduu maanta aayad ku dhaqmo waa u farxad hadduu xadiid ku dhaqmo waa u farxad guul iyo gaxno buuxay u tah hadduu maanta dembi ka dhaco ilaahay caasiyo waa u murugo waa u murugo iyo musiibo muuminku waa dhuuncaas marka haddii guri inta garacaan laga furi waayo aayad waxay sheegayday laabo sidaasaa naftaada u dahirnaan badane waa faxa wuxuu leeyahay maanta aayadaadba waafaqday alxamdulilah isagoo faraxsan iska laaba isagoo faraxsan u laabana fiiri in kharaja ilayhim hadduu soo baxo fadaaka waadix wailaa hadduusan usoo bixin insarafuu waa gadoomayaan walxaal ayay gadoomayaan nufuusuhum nafafyaalkoodu raadiyatun ay raadi tahay hayru mustakbiratin mid isla weyn kayrkeed ay taysan isla weynay wa fii haadaa laabashadaas taskiyatun dahirida ku sugan linufuusi nafyaalkooda ugu suganta laabashadaas waa aayad qur-aan ku dhaqmideed marka naftooda ilaahay ku dahiraa dembi dhaafay ka helayaan waa u farxad iyo gacmo buuxa iyo guul weyn maxaa yeelay lianna allah allah yaquulu wuxuu leeyahay iska da dii lagaa furi waayo guriyaad garaacday markaasaa la yidhi iska laabo lagaa furi maayeen annaga qofkasuu arkaya guriyaad garaacday saaxiibkaa joogay markaasaa li waa kuma waa hebel laabo orod laabo maanta lagaa furi maaye colaada ka dhacda dib laysku salaami qur-aankuna si u hadla bal fiiriye qur-aanku qaabka u hadla fiiriye ilaa wuxuu leeyahay wa in qiila lakum haddii laynu yidhaah irjicuu laabta farjicuu laabta ha gurigaad soo garacday lagaamada aamusinba oo lagula hadlo waa kuma hebel miya haa yaad rabtay hebelaan rabay orod laabo ilahi wuxuu leeya laabo hadii lu yara laabo sidaasaa naftaada dambi ugu jira maahan colaad inaad ka qaaddo maahan inaad cudur ka qaaddo maahan inaad hebel xumayso xun ii galay si ukuma saa kuuga waxaa dhici karta dadka danahooda inaad kala qabto adiga qofkan oo mashquulsanaa kara waa xanuunsanaa kara dan kalu lahaa kara ballan kalu lahaa kara ma karatay laabo haddii lagu yidhaha laabo adoo raalli hadday raalli noqon weydo ood cara-iya ka qaado waxay tusayna idaadan qofkii qur-aanka ku dhaqmay ahayn adugu amarkii allena aadan qaadan taasay ku tusayna bal fiiriya qur-aanku siduu u hadlay qur-aanku adugu kula hadla waa la dhegeysta qaabka u hadlaa bal qur-aanku bal aday qur-aanku inaad isku dari ku socotaan hadaad isku dari ku socotaan alxamdulilah haddaadna isku dari ku socon kusoo laabo dariiq wa fii hadaa laabashada taskiyatun ayaa ku sugan dahirid linufuusihim lianna allaha alla tacaala lianna allaha alla yaquulu wuxuu leeyahay wa in qiila lakum haddii laynin yidhaahdo irjicuu laabta farjicuu laabta huwa laabashada askaa lakum idin dahirnaan badan wallaahu allena bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan caliimun waa mid u ogaal badan alla waa idin haddaad intaa laabato qalbigaaguna uu caafimaad qabo ilaahay qalbigaagu waa daalcana wuxuu og yahay inaad ku faraxsan tahay ku dhaqmidda ilaahay kitaabkiisa ah, inaad ku faraxsan tahay haddaad cudur iyo colaad ka qaadana alla wuxuu ku og yahay inaadan ku qanacsanayn xukunka ilaahay iyo kitaabka alle ilahay waa ku daalacana wa fii aadabihim saxaabada aadaabtooda iyo dhaqankooda haadaa oo kana istijaabatun ajiibid a ku sugan ajiibidaasoo sariixatun cad likitaabilaahi ajiibaya kitaabka alla ajiibaya kor u qayli maya laaba hadii waa laabanaya hadii laga furi waa laabanaya waa ku dhaqmid kitaabka alle wa fii aadabihim saxaabada dhaqankooda haadaa oo midkaana istijaabatun ajiibid ah ku sugan ajiibidoo sariixatun cad likitaabillaahi ajiibayaan maxaa dhacay lianna allaha alle tabaaraka qayrkiisaa batay wa tacaala waa sarreeya yaquulu wuxuu leeyahay ina aladiina dadka yunaaduunaka kuu qayra dhaaminaya rasuulka suubano min waraa'i alxujuraati qolalka gadaalkoodan kaaga qayrya agarun badankoodu laa yacqiluun wax maya kuwa inta guriga gadaalkiisa istaagn rasuulka allow noo soo bax noo soo baxna dhegaysane taad noo soo baxdo waa ku ammaanaynao qof qiimale baa tahay qofkaan ammaanaana waxa weeyaan magac iyo sumcad fiican u helaa qofkaan ceebaynana waa u dhammaatay soo baxyaana ku caayin kuadhihi jir inta guriga dhabarkiisa istaagaan qaara dhihi jire qaaraa dhihi jire ila wuxuu idhi subxaana in aladiina kuwa yunaaduunaka kuu qayla dhaamina kuu dhawaaqa min waraa'i اlxujuraati qolalka gadaalkooda kaaga dhawaaqa agaruhum badankoodu laa yacqiluuna wax ma oga walow goor annahum ayagu sabaruu ay dul qaada lahaayeen xataa takhruja ilayhim ilaa aad u soo baxdo lakaana sabarkaas a ahaa lahaa khayran mid u qayr badan lahum ayaga inay sabraan dul qaataan saasa u ayr badnaa lheed saasa u qayr badnaa laheed walow goor annaam kuwa qaliya sabaru ay sabri lahaayeen xataa takruja ilayhim ilaa aad u soo baxdo lakaana sabarkaas wuxuu ahaa lahaa khayran lahum mid u khayr badan wallahu ilaahay kafuurun waa mid dambi dhaaf badan oo kuwii qayliya hadday toobad keenaan waa u dhaafaa raxiimun waa la naxariis badan waqad nasalad way soo degeen haadihi alaayaatu aayadahan waxay ku soo degeen fii rajulin ninkoo min alaxraabi reer ka mid ah nin reerbaadiyaa ka mid ahaa oday aha nabadoon ahaa ayay ku soo degeen aayadahaanu jaa'a waa yimid ninkaas munaadiyan xaal ugu dhawaaqa annabiya sala allahu calay wasalam bisawtin murtaficin cod aad u sarreeya cod dheer isagoo nabiga ugu dhawaaqaya ayuu yimid jaa'a ninkaas waa yimid munaadiyan xaal ugu dhawaaqa annabiya sala allahu calayh wasalam bisawtin cod codkoo murtaficin sarreeya fa can ilaqrac ibni xaabis ninka leha aqrac bin xaabis waxaa laga wariyey annahu aqrac naadaa waa u dhawaaqay rasuulallahi rasuulka ilaahay sala اllahu calayh wasalam min waraa'i اlxujuraat qolalka gadaalkoodu uga dhawaaqay faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allah uu yidhi falam yujibhu uma jawaabin rasuulu lahi sala اllahu calayh wasalam rasuulku uma jawaabin faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allah alaa baraarib uu yidhi yaysan arrintaanu fudaydkugu gelin ina xamdi ammaantaydu zayn waa qurux qofka anugu ammaano quruxay u tahay magac iyo sumcadu ku hela wa ina dami shaynu dhaleecayntayduna waa foolxumo qof haddaan anugu dhaleecayo u dhammaad magaxumo aan ka harin aan raacayda wa ina dami ceebayntaydii dhaleecayntaydu shaynun waa foolxumo faqaala rasul lah wuxuu yidhi sal اlahu alay slam daaka allahu caza wajal maya sifadaas allaale qofka ku eebeeyana ay u dhammaatay ku ammaanana uu guulaysta waa alle sifada aad sheegayda adigu meli qofka haddii ilahi agtiisa uu ka ammaanan yahay waad guulaysta hadduu ilahi agtiisa ka ceebisayna dadkuna hadday ammaana waxba u tarin war sifadaas aad sheegayda odayahu melihid saasuu ku yidhi rawaahu axmed ayaa wariyey juska saddexaad afar boqol siddeetan iyo sideed warawaahu tirmidiyaa wariyey raqamka saddex kun laba boqol lixdan iyo toddoba can ilbaraa ibni cays ka wariyeen wasaxaxahu albaaniyu sheekh naasiudiin albaanina waa saxiixiyey fiihi wuxuu ku saxiixiyey tirmidiga wa macna alxadiid xadiidka macnihiisa wuxuu yahay ana ana haada alacrabiya reebaadiyahan khawafa nabiya nabigu u goodina cabsigelina nabigiyuu cabsigeliyey oo u cagajuglayna sal اlahu calيه wasalam wuxuu ka cabsi gelina min damihi inuu caayayo lahu nabiga in huwa nabigu lam yujibhu hadduusan u jawaabin id naadaahu marka uu u dhawaaqo khawafo nebiya nebiga ayuu cabsi gelin ana haada alacraabiya midkan reerbaadiyaha khawafa nebiya nabiguu ku cabsi geliyey sala allahu calayh wasalam min damihi inuu dhaleecaynayo ee caayayo lahu nabiga in huwa nabigu lam yujibhu hadduusan u jawaabin id naadaahu markuu u dhawaaqo waraqabahu nabiga wuxuu ku damac geliyey waraqabahu nabiga wuxuu ku damac geliyey fii madxi ammaantiisa wuxuusa nabigu inaad ammaantaa jeclaado in huwa nabigu ajaabahu hadduu ajiibo markuu u dhawaaqo faaclamahu ninkii wuxuu ogeysiiyey annabiyu faaclamahu ninkii wuxuu ogeysiiyey annabiyu salى اllahu calيه wasalam ana dama ceebta walxamda ammaanta alxaqiiqiyeyni oo dhabta inamaa wax kale maan huwa kaas dhabtaahu maashay weye kaana ka ahaaday min allahi ilahi xaggiisa laa min albashari wax bashar xaggiisa ka ahaaday maaha axadka ammaantiisa ay haddii uu ku ammaan aada guulaysatay hadduu ku ceedeeyana ay kuu dhammaatay waa khaaliq maaha basharka saasaa nabigu ogeysiiyey wallahu subxaanaه wa tacaala aclam wsala اllahu wslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed